alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى allahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey xadiiskii kacb bnu malik marka fawaa'idda xadiiska maynaan wada sheegin mawdicu shaahidka xadiiska loo keenay ayaynu markaa xoogaa sharaxnay fawaa'idka xadiiskuna inuu badan yahay waa sheegnay oo faa'iidooyin badan leeyahay xadiisku faa'iidooyin badan inuu xadiidku leeyahay waa sheegnay eh, si ijmaal ah laakiin fawaa'idda caynkaasa maynaan tafsiilin waxyaalaha xadiidka laga qaadanayana waxaa ka mid ah in dunuubta laga taxadiro o aad la ysaga ilaaliyo oo wacdi baa ku jira xadiidka xasanulbasri waxa uu yidhi yaa subxaana allah ma akala haaulaa'i halaaثatu maalan xaraaman walaa safakuu daman xaraaman walaa afsaduu fi اlardi wa asaabahum ma samictum xasan ulbasri waxa uu yidhi tacajub intuu la tasbiixsaday ayuu wuxuu yidhi kuwaa saddexda ah ee aayadda lagu sheegay qisadoodana laynooga warramay may cunin xoolo xaaraan manay daadin dhiig xaaraana arladana may fasaadin waxaana haleelay waxaa maqasheen wadaaqat calayhim alardu bima raxubat fakayfa biman yuwaaqicu alfawaaxisha walkabaa'ir arladina waa ku cidhiidhtoontay iyadoo arladu ballaadhan tahay bal waxaad ka warrantaa buu yidhi cidda fawaaxishta iyo dunuubta kabaa'irtaa ku dhacaysa bal ka warrama almuhim waxaa ku jira markaa wacdi ayaa markaysaga ku jira oo laga qaadanayaa laiska waaninayo dunuubta wujuubu asamci waaطaacati liwulaati umuuri اlmuslimiina wain jaaruu wa dalamuu in la maqlo la ateeca inay waajib tahay ayuu u baabaystay liwulaati umuuri lmuslimiin madaxda muslimiinta wa in jaaruu yacni jawr iyo dulmi haba la yimaadaan wa dalamuu ha dulmi falaan be bimacnaa madaxda muslimiinta ah in la ateeco walow fasaqaba ha noqdaane xadiiska siddeed iyo tobnaad can cubaadata bni الsaamiti radia allahu tacaala canhu qaal dacaana الnabiyu salى اllahu عaleyh waslama fanahaana cubaadata bnu saamit waxa uu yidhi rasuulka salى اllahu عaleyh wasalam baa noo yeedhay dacaana rasuul llahi salى اllahu عaleyh wasalam fabaayacnaah rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam baa loo noo yeedhay inaanu bayco la gallo fa baayacnaahu baycadii baanu la gallay fa qaala fima akhada calayna wuxuu yidhi siduu ballanka iyo baycada nagaa qaaday fa kaana fima akhada calayna wuxuu yidhi marka cubaado wuxuu u jeedaa fa qaala wuxuu yidhi markaa cubaado fi ma akhada calayna wixii markaa uu beecada nagaa qaaday bay ku sugnayd an baayacnaahu cala asamci waataaca inaanu kula baayactannay oo baayaco kula gallay iyo ballan maqal iyo ateecitaan fa qaala wuxuu yidhi cubaado fi ma akhada calayna wuxuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam naga qaaday waxaa markaa ka mid ahaa an baayacnaahu cala asamci waataaca inaanu kula baayactannay maqalka iyo ateecitaanka fii manshatina wa makrahina yacni markaanu nahay iyo markaanu nacayno oo karaahiyaysanayno mar kastaba bimacnaa shaygaanu u nahay aanu raallida ka nahay iyo shaygaanu nacayno mid walba inaanu ku adeecno ku maqallo madaxda wa cusrinaa wa yusrinaa markaanu yacni markaa dhibaatada markaanu ku sugan nahay iyo waxa nagu adag iyo wa yusrinaa sahlanaanshaha iyaga waxa noo fudud mid walba inaanu ku adeecno wa asaratin calayna wa asaratin calayna doorbid markaa la iska kaayo doorbido oo bimacnaa waxa weeye xuquuqda waxaan u lahayn wax ka mida nala waasiiyo oo la ysku koobana yacni amwaasha iyo xoolaha iyo manaasibta iyo waxyaalaha ku saabsan sidaa laysugu koobo taasna waxa weeye inaynu ilahay inaanu ku ateecno inaanu ku ateecno madaxda ku ateecno وأn laa nuنaaزica alamra ahlahu iyo inaanaan arrinka ku qabsanin talada ahlahu cidda u ehelka ah ee talada haysa وأn laa nuنaaزica alamra ahlahu ilaa an taraw kufra bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan inaa aragtaan mooyaane buu yidhi kufran gaalnimo dawaaxan markaa cad aragtaan mooyaane gaalnimada cadoo cindakum agtiina ay ahaatay min allahi fiihi burhaan ilaa an taraw ina aragtaan mooyaan buu yidhi kufran gaalnimo aragtaan gaalnimadaasoo bawaaxan yacni markaa cad aragtaan cindakum min allahi fiihi burhaan gaalnimada cado cindakum agtiina ay ahaatay min allahi xagga ilaahay ay ka ahaatay fiihi burhaanun yacni daliil cad oo caddaynaya ilaahay aa ka haysaan inay shaygaasi gaalnimo tahay rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim rawahu wa وmslim wa canhu cubaado wuxuu ibnu xibaan ka soo wariyey ana الnabiya slى الlahu عalيyه waslama qaal in nabigu yihi ismac maql wa aطic ateec fii cusrika dhibaatadaada gudaheeda markaad dhib ku sugan tahay ateec wa yusrika iyo sahlanaanshahaaga markaad waxa weeye dhibban tahay iyo markaanad dhibanayn mar walba madaxda ateec waa manshadika yacni markaa firinfircoonidaada iyo wa makrahika yacni waktiga aada markaa nacayso ee karaahiyada iyo dhibta ay kugu tahay ee aad nacayso mar layba ateec wa asaratin calayka iyo yacni xuquuqdaada wax ka mida inaad weydo yacni la jirhkeeda xataa ateec asarada waxaa la yidhaahdaa waa in markaa xaq uu ruuxu leeyahay la waasiiyo ayaa la yidhahdaa cid isku gaar yeesho xuquuqdii caamka ahayd wain akaluu maalaka wadarabuu dahraka wain akaluu haddii ay cunaan madaxdu maalaka xoolahaaga ay cunaan baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam wadarabuu ay garaacaan dahraka dhabarkaagana ay garaacaan oo dhabarka kaa tumaan iyadana maqalo ateec ilaa an yakuuna fii macsiya inay tahay waxay ku amrayaan wax dembiya mooyaan inay tahay mooyaane wixii kale oo dhan ku ateec rawahu ibnu xibbaan xadiidkanna waxaa soo wariyay ibnu xibbaan axaadiis kaloo la macnina waa jiraan almuhim baabka uu sheekhu kaga hadlayaa waxa uu ku saabsan yahay halkan uu kaga hadlayaa in madaxda muslimiinta la ateeco oo ay waajib tahay daacada la ateecayo ee la maqlayo inay waajib tahay walow dulmi iyo xadgudub haba sameeyaan sameeyaanbe yacni madaxda uu sharcigu yidhi ha la ateeco ma aha oo keliya kuwa yacni wanaagsan ee yacni saalixiinta ah ee cadaaladda samaynaya oo keliya ma aha kuwa la ateecaya ee xataa kuwa dhaalimiinta fasaqada ah ee fisqiga iyo dulmiga samaynaya waxaa waajiba ah in la ateeco ilaa gaalnimo cad ay la yimaadaan waxaa waajiba ah in la ateeco maxaana lagu ateecayaa wixii aan macsi ahayn shay dembiya cidnaba in lagu ateeca ma banaana dembi hadday amraan dembigaa lama yeelaayo oo in la raaca oo lala yimaadaa dembigaas ma banaana waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq la ateeca ma jiro oo lagu ateecayo caasiyitaanka ilaha khaaliqa la caasiyayo bimacnaa waxa weeye shay macsiya hadday amraan macsidaa lama yeelayo xadiiskaana imaam axmed baa soo wariyey waana xadiid haabit oo nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sugan xadiis kale wuxuu sheegayaa oo saxiixa ku sugan fa amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca haddii waxa weeye macsi ama dembi amro ninkii madaxda ahaa maqal iyo ateecitaan ma leh waxaa loo jeedaa macsidaasaan lagu ateecayn baa loo jeedaa macsidaas ayaan lagu ateecayn baa loo jeedaa laakiin wixii macsidaa ka soo hadhay waa lagu ateecayaa wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alayh wasalam koox sariye ah bimacnaa koox yar oo gaada ah buu nebigu diray sala allahu alayhi wasalam aw gaalada u diray nin baanu madax uga dhigay markaasaa ninkiibaa cadhooday markaasaa wuxuu yidhi rasuulku ma idin amray sala allahu alayhi wasalam inaa imaqashaan oo i ateecdaan markaasay yidhaahdeen haa markaasuu yidhi xaabo soo gura markaasaa soo gureen xaabadii bay soo gureen ninku waa cadhooday xaabo soo gura buuli xaabadii bay soo gureen wuxuu yihi shida dabkii bay shideen dabeedna wuxuu yihi gala dabka gala buuli halkaasay qaarkood waxay ku hamiyeen oo dooneen inay galaan kuwii kalena waa ka qaqabteen dabood marka waxa weeye markii dambea marka waxay yidhaahdeen waa dabkan maa nebigii ugu cararno markay soo noqdeen ninkiina markii dambe carradii ka ba'day looga dhigay marka madaxda dabeedna markii dambe nebiga sala allahu alayh wasalam ay ku soo noqdeen bay qisadii u sheegeen markaasaa nabigu wuxu uhi salى اllahu alيyه wasalam low dakhaluuha ma kharajuu minha abada hadday geli lahaayeen weligood kamay baxeen hadday geli lahaayeen weligood kamay baxeen inama aطaacatu fi lmacruuf wax kalaba maaha waxaa la ysku ateecayaa waa waxa san ee wanaagsan wey riwaayo kale oo saxiixa ku sugan waxay sheegaysaa low low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yowmi alqiyaama hadday geli lahaayeen ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo kamay baxeen marka almuhim xadiidkaasna waxa uu tilmaamayaa xadiidka saxiixeynka bukhaari iyo muslim inama ataacatu fi lmacruuf waxa la ysku maqlayo la ysku ateecayaa waa waxa wanaagsan waxa wanaagsan wey yacni wax dembiya ah hadduu ninkii madaxda amro dembigaas in lagu ateeco ma aha dembiga in lala yimaado oo markaa lagu ateeco ma aha laakiin wixii aan dembi ahayn ayaa lagu ateecayaa lagu maqlayaa yacni saas yadaa weyi madaxda muslimiintana eh, in lagu baxa ma bannaan oo lala dagaalamo ama laga hor yimaado mid bannaan ma aha mid bannaan ma aha waxaa loola dagaalami karaa hadday gaalnimo cad la yimaadaan oo gaalnimada caddaystaan waxaa lagula dagaalami karaa sida xadiidkuba sheegaayo hadday gaalnimo la yimaadaan oo gaaloobaan gaalnimo cad markaa waa lala dagaalami karaa laakiin waxaa lagula dagaalami karaa bishardi alqudrati cala dalik in awood loo leeyahay oo mafsado ka badani ayna ka dhalanayn dhibaato ka badani shardigaas ayaa ahlucilmigu ay sheegeen in lagu xidhaayo marka gaalnimadana xadiidka ayaa ka soo reebay ilaa an taraw kufran bawaaxan lama sheegin wax markaa fisqi iyo macsi iyo markaa waxyaalaha gaalnimada ka sokeeya in lagula dagaalami karo lama sheegin yani xadiisku waxa uu sheegay ilaa an taraw kufran bawaxan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sida alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wahayruh xadiiskan waxaa lagala baxayaa umuro dhowra waa midda koowaadee waxaa lagula dagaalami karaa waa inay tahay yacni kufri akbar haddaan xaakimku gaalnimadii weyneed aanu la iman in lala dagaalama ma bannaana waxaana laga qaatay kufran baa laga qaatay shardiga labaad waa in gaalnimadaasi ay tahay gaalnimo yacni markaa cad oo bimacnaa aan ta'wiil lahayn yacni waxa weeye waa inay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen sida markaa shawkani iyo nawaawi iyo laa yaxtamilu ta'wiila gayra alkufri bawaaxan waxaa looga jeedaa yacni markaa ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa in marka aynay aqbali karin bawaaxan bay ka daliishadeen ahlu cilmigu shardiga saddexaad yacni waxaa markaa u yihi sheekh ibnu cuthaymiin taraw ru'yaduna waxay noqotaa imaa waa inay tahay wax la arkaayo waxaa kaloo jirta ru'ya qalbiya oo markaysaga wax yaqiin loo og yahay marka waxa weeye yacni malayaasha iyo qaraa-in iyo in la yidhaahdo tilmaamo waxyaalo amaarada caynkan caddaynaya ama dunuun iyo malayaal xoog badan baa lagu hayaa inuu ninkani markaa gaalnimo qarsanayo ashyaada noocaas oo kalea xukum kuma xidhna xukum taas kuma xidhna waa inuu yahay shay marka waxa weeye ama yaqiin loo og yahay amaba la arkaayo gaalnimadaasi waa inay tahay ama shay yaqiin loo og yahay oo hubaal lagu og yahay waa inay tahay shardiga afraad waa in daliil ilaahay looga hayaa min allahi fiihi burhaan yacni kuma filla yacni markaa sheekh hebel baa yidhi waa gaalnimo markaa arrinkaas ee waxa weeye rabbi waa in markaa daliil looga hayaa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau uhi cindakum min allahi fiihi burhaan burhaanna waxaa la yidhahdaa awdaxu daliil daliilka ugu cad ayaa la yidhahdaa buu yihi sheekh ibnu cuthaymiin marka afartaas sharti xadiidkaa laga qaadanaya weliba waxa uu yidhi cidda xukumaysaana waa inay tahay cid cindiya leh waa inay tahay cindakum waa inay cindiya leedahay cindiya inay leedahay waxaa loo jeedaa yacni aqoon iyo cilmi ay wax ku xukunto waa inay markaysagaa leedahay cidda xukumaysa ma aha markaysagaa ruux kastaaba inuu marka iska hadlo markaysaga waxa ma aha yacni cindiyaduna waxay noqonaysaa inuu aqoon markaysaa markaa sharciga u leeyahay oo odhan karo markaysaga yani markaa cindi kada waa inuu odhan karo yani taas iyada ayaa loo jeedaa yaquluuna hada cindana gayru jaaizin waman antum xataa yakuna lakum cindu marka waxa weeye waa inuu markaa shareecadii aqoon markaysaga waa inuu uleeyahay oo culamo ay tahay cidda xukumaysa shardi shanaad waxaa laga qaadanayaa buu yidhi aladila alcaama iyo maqaasida shareecada guud shardigaasina wuxuu yahay waa in awood loo leeyahay in xaakimka meesha laga qaado xaakimka in meesha laga qaado gaaloobay waa in awood loo leeyahay oo muslim in lagu bedelo la kari karaya yacni taas yada ah iyaduna waxa weeye qawaacidda guud iyo adila alcaama ayaa markaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya shuruuddaasi markay dhammaystiranto waxa weeye waa lagu bixi karaa xaakimkii yacni haddii kale in lagu baxaa ma bannaana haddii kale in lagu baxaa ma bannaana si kastuu markaa fisqiga iyo dulmiga ula yimaado yacni in lag lala dagaalama ma bannaana yacni fisqigiisu isaguu dhibayaa laakiin waxa weeye yacni fitanka ayaa shareecadu yacni markaa ay mooseysaa oo inaan fitan markaysan markaa dhicin taas yada ah ayaa markaa laga taxadirayaa taas baa laga taxadiraya saas aawadeed baa la maq la amray samciga iyo taacada maqalkiiyo ateecitaanka la amray masaladanna maqalkiiyo ateecitaanka sharciga adilada sheegaysa aada bay u badan tahay adilo fara badan baa ku soo aroortay xataa waxaa lagu daray yacni oo lagu laray cibaadada ilaahay keligii la caabudaayo ayaa lagu laray in waxa weeye madaxda yacni taacada la ateecayo loo nasteexaynayo oo waxa weeye waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam ina allaha yardaa lakum halaثa an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayئa ilaahay wuxuu idin amrayaa ilahay wuxuu idinka raali yahay saddex buu idinka raali yahay wuxuu idinka raali yahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayئa inaa caabudaan oo aydaan waxba ugu shariig yeelin taa raalli buu idinka yahay wuxuu kaloo idinka raali yahay wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ina xadhigga ilaahay idinkoo isku dhan oo isku mid ah wada qabsataan oo aydaan kala tafaraaruqin waa asalka labaad wa an tunaasixuu man wallaahu allaahu amrakum iyo inaa u nasteexaysaan kuwa ilaahay mas-uul uga dhigay arrinkeenna inaa u nasteexaysaan xadiidkana waxaa soo wariyey muslim iyo malik iyo imaam axmed yacni marka ayaa soo wariyey imaam malik iyo imaam axmed iyo imaam muslim ayaa soo wariyey marka waa xadiis saxiixa weeye lafdiga aynu sheegnayna yacni malik iyo axmed buu usugnaaday almuhim yani waxaynu garan karaa xadiidkaa saddex arrin baa laysku ysku ladhay arrinka koowaad waa in allah keligii la caabudaan loo sharig yeelin arrinka labaadee lagu ladhay waa in xadhigga ilaahay la qabsado bimacnaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa in la qabsado lagu dhego iyadoo laysku dhan yahay oo aan la kala tafaraaruqin yacni taasina asalka labaad baa laga dhigay asalka saddexaad waxaa laga dhigay wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum inaad u nasteexaysaan cidduu ilaahay mas-uul uga dhigay arrinkiina marka taas waxay ku tusinaysaa nasteexada yacni marka madaxda loo nasteexaynayo oo wixii markaa aan dembi ahayna lagu ateecayo in markaa shay aada iyo aada u weyn inu inay tahay ayaa markaa laga qaadanaya taas iyada ah ayaa xadiidka laga qaadanaya axaadiis kale oo saddexdaa isku larhaysaana waa jirtaa oo markaa sidaas oo kale isugu ladhaysaan xadiiskan oo keliya ahayn yacni waa jiraan almuhim yacni marka la yidhi an baayacnaa cala aلsamci wاlطaacati fi manshaطina wamakrahina wacusrina wayusrina yacni dadka yacni dad badani madaxda waxay ku ateecaan waxa marka iyagu ay u jajaban yihiin oo raallida ka yihiin ayay ku ateecaan ama wixii u sahlan laakiin wixii dhib ku ah ama ay karaahiyaysanayaan ama dhib ku ah ta noocaas oo kalea kuma ateecaan marka waxaa layna amrayaa taa lafteeda wixii xataa dhib inagu ah ama aynu karaahiyaysanayno mar haddaynay dembi ahayn waa inaynu ku ateecnaa innagu inaynu markaa la nimaadna mar haddaynay dembi ahayn yacni marka waa inaynu ku ateecnaa xataa xuquuqdeenna wax ka mid ah haddii marka ay lunsadaan waa in markaysagaa aynaan yacni ugu bixin oo aynaan ugula dagaalamin waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxaa la weydiiyey yacnii haddayna xaqooda ayna weydiistaan xaqa iyagana aynayna siinin ka warrama ayaa markaa ka warran baa lagu yihi nebiga sala allahu alayh wasalam leedna nebigu wuxuu amray oo yidhi yacni ilaahay ka barya xaqiina iyagana xaqooda siiya iyagana xaqooda siiya marka waxa weeye arrinkaa imtihaal sharciga lala imanayo oo la fulinaayo oo amarka sharciga la qaadanayo waa inay noqotaa waxa marka isaga loo ateecaya loo maqlaya waa inay markaa noqotaa waa inay noqotaa xadiidka dambe laftiisu macnahaasu isaguna adkaynayaa oo wuxuu xataa tilmaamayaa haddii xoolihiina ay cunaan oo dhabarka ay idinka tumaan maqloo ateeca inay dembi tahay waxaad ku ateecaysaan mooyaane haddii kale ateeca ama xoolaha ay qaadanayaan iyo tacaddiga ay samayn iyagay dembi ku tahay iyagay dembi ku tahay lamana odhanaayo xoolihii haddii dulmi ay kaaga qaadayaan xoolaha u diido kula dagaalama la odhan maayo waayo taasi waxay ka hor imanaysaa waan laa nunaasica alamra ahlahu ila an taraw kufran bawaaxan taasay ka hor imanaysa saas aawadeed yacni ruuxani xoolaha isagu inuu bixiyo mar haddii uu yacni iyagu ka dalbeen oo ay ka qaadayaan isaga dembi kuma aha laakiin ka qaadanayay dembi ku tahy ka qaadanaya ayay markaa dembi ku tahy marka haddii waxa weeye dhabarka idinka garaacaan oo xoolihiina qaataan yacni maqloo ateeca mar haddaynay gaaloobin oo milada ka bixin yacni markaa maqloo ateeca saasaa laynu amray xadiis kale oo muslim saxiixa ku sameey saxiixa kusoo wariyey muslim saxiixa kusoo wariyey isla macnahaasuu sheegaya nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam wain daraba dahraka waakhada maalaka fasmac waaطic muslim baana saxiixa kusoo wariyey haddii waxa weeye dhabarka uu kaa garaaco oo uu xoolaha kaa qaado fasmac waaطic maqal oo ateec ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas yadaa buu yidhi xadiis kale culamada qaarkood waxay ka qaataan oo culamada qaar ka daliishadeen haddii waxa weeye salaadda uu ka tago taariku salaad uu noqdana in lala dagaalami karo oo waxay ka daliishadeen xadiidka cawf bni malik alashjaci ee muslim saxiixa kusoo wariyey au nabigu yihi sala allahu alayh wasalam khiyaaru a'immatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum madaxdiina waxa ugu wanaagsan kuwaa jeceshiina idinku iyaguna idin jecel yani idinkuna aad jeceshiin iyaguna idin jecel wa tusalluuna calayhim wa yusalluuna calaykum ee idin ducaynayo idinkuna aa u ducaynaysaan yani waxa weeye kuwaas ayaa ugu khayr badan wa shiraaru a'immatikum aladiina tubgiduunahum wayubgiduunakum wa talcanuunahum wayalcanuunakum madaxdiinnana waxaa ugu shar badan kuwa aan necabtiina idin necab ayaa madaxdiina ugu shar badan ee aad nacdalaysaan iyaguna idin nacdalaaya markaasay waxay ku yidhaahdeen rasuulka sala allahu alayh wasalam yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayf rasuulka ilaahayow yacni ma ku tuurnaa seefta ma ku tuurnaa bimacnaa ma la dagaalanaa qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa laa maa aqaamuu fiikum asalaa laba goor buu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam maya ha la dagaalamina hadday salaadda dhexdiina ku ogaan ha la dagaalamina bimacnaa iyadoo uu nebigu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam in madaxda yacni ugu sharka badan ay yihiin ayaa haddana nebigu amray sala allahu alayh wasalam intay salaadda tukanayaan inaan lala dagaalamin yacni saas ayuu amray marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen taariku salaadku inuu gaal yahay oo waxay yidhahdeen xadiidkan ilaa an taraw kufran bawaaxan iyo xadiidkaa kale marka la geeyo waxaa markaa ka soo baxaysaa taariku salaadku inuu gaal yahay baa ka soo baxaysa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen laba shay baa lagula dagaalami karaa loogu bixi karaa waa mida e waxa weeye waa inuu gaalnimo cad la yimaado waa midda labaadee waa inuu taariku salaad noqdo salaada ka tago yacni marka oo shay labaad ay u idaafeeyeen oo ku dareen ayay marka ka dhigeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye taariku salaadka labada xadiis marka la ysku fasirayo marka uu gaalka yahay ayaan marka waxba lala dagaalamaya laakiin haddii kale madaxdii hadduu markaysaga taariku salaad noqdo yacni xaalka markaa tarkigaa salaadda uu ku gaaloobayo markaasaa waxa weeye lala dagaalamayaa si labada xadiis laysugu fasiro waayo waxay yidhaahdeen yacni laa ma sallow ama laa ma aqaamu fiikum asalaa mafhuum weeye haddii waxa weeye salaadda aynay ogin in lala dagaalamayo xadiidkanna waxa weeye waa manduuq ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi fiihi burhaan yacni manduuqa iyo mafhuumkana waxaa xoog badan manduuqa ayaa ka xoog badan mafhuumka marka sidaas aawadeed taariku salaadkii haddii aanu kufriyin inaan lala dagaalamayn manduuqa xadiidkan baa laga qaadanaya marka mafhuumka waxaa looga tegey manduuqoo ka xoog badan ayaa markaa looga tegay baa markaa yidhaahdeen yani ahlucilmiga qaarkoodna saasay markaysa waxa mareen calaa kulli xaal taxqiiqa la xaqiijinaayo inaanu salaada tukan xataa qudheedu cusra ku sugan way iska adag tahay waayo yacni waxa weeye salaada tukashadeeda ruuxii in la yidhaahdo ma tukado yacni waxa weeye aqi taxqiiqa la xaqiijinayaa ama sugista la sugayaa waa mid marka adaygeeda leh oo aan markaysagaa fudayd aan fududayn wey waa mid aan fududayn Eh, weeyaan sida loo xaqiijiyaaba markaa iska adag yacni mas'alada noocaas ah laakiin waxay agsarka culammadu leeyihiin haddii waxa weeye aanu kufriyin lalama dagaalamaayo sidaas iyadaa bay markaysaga markaa leeyihiin lama aqaamuu fiikum asalaa waxa weeye yacni waxay u fahmeen dalabada qaarkood in markaa looga jeedo haddii aanu marka isagaa masaajidada caamka ah ee dadku markaysagaa ku tukanayaan haddaanu kula soo tukan yacni in lala dagaalamayo fahamka noocaasina waa faham halata yacni markaysagaa weeye faham halata yacni markaa weeyaan fahamka caynkaas waayo yacni waxa weeye jamaacada markaysa waxaan yacni masaajidada caamka inuu kula soo tukadaa dee waxa weeye arrin marka hadduu ka tago oo uu laakiin sida kale u tukado arrin keensanaya markaysaga markaa in lala dagaalamo markaysaga ma aha riwaayada kale ee muslim saxiixa kusoo wariyana waxay sheegaysaa laa maa sallow intay tukadaan markaa hala dagaalamina intay tukadaan ha la dagaalamina tukashadaasna waxaa soo gelaysaa haddii waxa weeye markaa masaajidda caamkaa ku tukado iyo hadduu masjid gaara ku tukado iyo hadduu guriga ku tukadaba sallow waa soo gudagelaysa yacni in waxa weeye ay dembi noqoto yacni tegitaanka uu jamaacada caamka jamacada ka tago waxa weeye mooyaane yacni ma noqonayso mid keensanaysa in la yidhaha madaxdii waa lagula dagaalamayaa hadduu markaysagaa jamaca yacni marka uu muslimiinta kula soo tukan waayo laakiin la og yahay inuu tukanayo yacni marka in la yidhahdo waa lagula dagaalamaya mid saxa saasaynay u ahayn waa mid khalad ah waana faham markaysagaa marka markaysagaa weeye waa jirtaa bacdu salaf inay madaxda qaarkood la dagaalameen hadday xajaaj tahay hadday yaziid tahay iyo hadday keyrkeed tahay oo taabiciinta qaarkood arrinka caynkaasa waa sameeyeen oo waa la dagaalameen laakiin waxa weeye yacni markii dambe arrinka ahlu sunna wuxuu ku istiqraaray inaan waxa weeye madaxda muslimiinta aan lala dagaalamin ilaa kufri bawaaxa ay la yimaadaan yacni saas iyada abaa arrinka muslimiinta ku istiqraaray ictiqaadka ahlu sunnana markaysagaa yacni muqarar ku noqoto ay ku istiqraartay khilaafkaa ah hore markaysagaa waagaa hore dhacayna yacni wuxuu ahaa khilaaf cudurdaarkiisa le marka waxa weeye mid maanta la cuskan karo ma aha oo la odhan karo yacni maadaama taabiciinta qaarkood ama markaa selafka qaarkood ay sameeyeen khuruuja ay sameeyeen waa la samayn karaa yacni markaa selafkuna masalada kuma ijmaacin waa mas'alo marka waxa weeyaan yacni waasica oo marka isaga aqwaal kala duwan laga leeyahay marka qowl aqwaashi ka mid a ah haddii qofku raaco dembi kuma qabo in la yidhaahdaa markaysagaa sax ma aha yacni mid saxa ma aha waa mid halata markaysaga weeye waa mid halata weeyaan waayo xujadu waxay ku sugan tahay kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee haddii ay dhacdo salafku inay mas'alada isku khilaafaan waajibku waxay tahay sida kitaabkiiyo sunnadu ku tusinayaan in la raaco fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir oo waxaa layna amray shayga la isku khilaafo in kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka salى اllahu alayh wasalam loo celiyo ayaa layna amray oo bimacnaa sida kitaabka iyo sunnadu u markhaati kacayaan kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista nebigu salى اllahu alayh wasalam siday u markhaati kacayaan in la raaco ayaa waajiba wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah marka gaayatu ma fi lamri waa in masalada khilaaf ka dhacay yacni wakti waktiyada ka mida waajibkuna uu yahay in kitaabkiiyo sunnada markaysagaa la ysula noqdo waajibku saas yadaa yahay kitaabkiiyo sunnadiina waxay inoo tilmaamayaan yacni in madaxdii muslimiinta ahayd la ateecan lala dagaalamin haddii gaalnimo cad aynay la iman waanlaa nunaazica alamra ahlahu ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan yacni saas yada ah ayaa kitaabka ilaahay na ku tusinaya oo marka waxa weeye sunnada fasiraysa sunnadiina markaysagaa ay sheegtay daacada marka aayaadku amrayaanna atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli minkum waxaa qayidaysaoo fasiraysa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam baa fasiraya marka waxa weeye gaalnimo cad haddayna la iman waxaa waajiba in la ateeco oo cumuumkii caamilnimadiisuu ku baaqi noqonaya masaa-ishii kale masaladaa laga soo reebay mooyaane sidaas yadaabay marka isagaa noqonaysa saas yada ah ayay noqonaysa marka ficilka dadka qaarkood ay sameeyeen xuja saasaynay ugu jirin xujo saasayna ugu jirin markii dambena waxaa markii dambe ka dhacay ijmaac baa masalada ku dhacay oo labadii qowl qowl ka mid a ayay culammadii ku ijmaaceen oo la isku waafaqay culammaduna markaysa markaa ijmaacyada waa soo naqliyeen oo waxa weeye culamo badan ayaa soo raray ijmaacyada markaysagaa soo raray oo markaysaga uu ka mid yahay ibnu mujaahid ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weeye markaa eh, qaadi ciyaad ka mid yahay nawowi ka mid yahay yacni bujayrami iyo khayrkiiba ka mid yihiin waxay soo rareen ijmaac masalada inuu ku dhacay markii dambe oo lagu ijmaacay in madaxdii markaysaga muslimiinta in lagu baxaa inaynay bannaanayn sidaas iyadaa la isku waafaqay oo lagu ijmaacay taas iyada ah ayaa waxa weeye markii dambe ijmaacu sidaas ku sugnaaday ijmaacu sidaas ayuu markii dambe ku sugnaaday almuhim khilaafka caynkaas ah waa soo baxay saas iyadaa baan loo daliishan loo loo daliishan karin sheikhulislaam ibnu taymiyana waxa uu yidhi selafkii qaarkood oo sameeyey bixitaanay madaxda qaarkood ku baxeen waxaa markaa jiray acdaar baa jirtay buu idhi acdaartaa waxaa ka mid ah qaarkood axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee diidaysaa in madaxda lagu baxo oo lala dagaalamo diidaysaa ma gaadhin marka waxaa cudurdaar u ahayd ah in axaadiistaasi soo gaadhin ruuxana haddii aan markaa xujadii iyo daliilkii aanu maqlin oo aanu markaa soo gaadhin adilada diideysa nooc cudurdaaruu marka isagaa leeyahay nooc cudurdaara ayuu markaa leeyahay waayo khitaabka takliifku buluuqa ama gaadhitaanka uu ruuxa soo gaadho ayuu xukunkiisu ugu sugnaanaya salafka qaarkoodna waa dhacday inay gaadhayn laakiin axaadiistaa waxay moodeen inay daciif tahay oo aynay sugnayn oo agtooda kamay sugnaan agtooda kama sugnaan qaar kalena waxa weeye waa ta'awuleen oo intay axaadiistu gaadhay bay waxay moodeen inaan mas'alada ama aynay ku tusinayn ama inay mansuukh yihiin sidaas oo kaleay moodeen marka acdaarta noocaasaa jirtay marka haddii waxa weeye ruuxii haddii cudurdaaradii laga suuliyo oo isaga xujadii gaadho loo caddeeyo waxa weeye cudurdaar uma noqonayso inuu markaa yidhaahdo hebelba kuma camal falin ama hebelba ma qaadan ama hebel waa khilaafay xujo uma noqonayso waayo waajibku wuxuu yahay in adilada sharciga lagu camal falo ayaa waajibku yahay waajibku waa saas iyada ah weeye imaamu nawowina kitaabka sharxu muslimka markuu kaga hadlaayo mas'alada waxa waxau odhanayaa ee ku soo gebagabaynayaa hadal macnihiisu u yahay marka uu sheego muctazilada iyo qolyahaasi markaysagaa inay sidaa mareen oo qowlka noocaasa uu sheego ayuu wuxuu markaa tilmaamaya u odhanayaa yacni muslimiintii waxay ku ijmaaceen inaan marka waxaway madaxdii in lagu baxa aynay bannaanayn yacni ayay markii dambe ku ijmaaceen wa in kaanuu dalamatan faasiqiin haba ahaadaan qaar daalimiin oo faasiqiin ahba ahaadaane waxay ku ijmaaceen muslimiintu in lagu baxa inay xaaraan tahay oo aynay bannaanayn saas iyadaa bay ku ijmaaceen ayuu imaamu nawowina odhanaya sheikhu ibnu taymiya wuxuu odhanayaa arrinka ahlu sunna wuxuu ku istiqraaray inaan madaxda marka isagaa lagu bixin madaxda walow dulmiba hala la yimaadaana inaan lagu bixin ba arrinka ahlusunna waljamaaca ku istiqraaray saas iyadaa buu markaa odhanaya marka almuhim culamo kale oo saas yadaa sheegayna waa jiraan waa badan cuquubat lbaaqi calaa waliyi lamri lmuslimi ka ku baxay ciqaabtiisa ee ku xadgudbay calaa waliyi lamri ka markaa umuuraha ee ka mas-uulka ah ee madaxda almuslimi muslimka ah madaxda markaa muslimka ama ruuxa muslimka ah ee madaxda ah ka ku baxay ciqaabtiisa marka uu leeyahay buu u baab yahay xadiiska sagaal iyo tobnaad can carfajata carfajo saxaabiga la yidhaahdo wuxuu muslim ka soo wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay buuhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man ataakum ku kastoo idin yimi wa amrukum jamiicun iyadou arrin arrinkiinu kulansan yahay calaa rajulin waaxidin nin keliya arrinkiinu ku kulansan yahay idin yimi yuriidu an yashuqa casaakum idin yimi yuriidu xaaluu doonaayo an yashuqa inuu dilaaciyo casaakum ushiinna inuu dilaaciyo rabaa aw yufariqa ama inuu kala kaxeeyo rabaa jamaacatakum yacni ururkiinna inuu kala kaxeeyo raba faqtuluuhu dila nabigu yihi sala allahu alayh wasalam rawahu muslimun muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkana waxa uu sheegayaa yacni arrinka muslimiintu iyadou midaysan yahay oo isku mid yahay oo waxa weeye taladii ay mid tahay oo muslimiintu isku mid yihiin ruuxa marka isagaa fadqalala sameeye ee isagu marka waxa weeye bixitaan iyo waxyaalaha la yimaada oo daba doonaya dadkii inuu marka iska hor keeno tafaraaruq iyo wax la lamida sababo sidaas markaa ruuxii u baxa in waxa weeye sharkiisa si looga daafaco ummadda in la dilo ayuu nebigu amray sala allahu alayhi wasalam sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam amray marka waxaa loo dilayaana waxa weeye waa lidar-i sharih waa si sharkiisa loo daafaco oo mafsadadiisa loo daafaco ayaa marka waxaa loo dilayaa marka ay tahay marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ciddaa markaa khuruujka samayse ee marka markaysagaa yacni madaxdii muslimka ahayd ku baxdaa inay markaa waxa weeye mashruuc tahay oo bannaan tahay in la dilaa ayaa markaa laga qaadanayaa oo xadiisku markaa uu ku tusinaya yacni ahlu cilmiguna muqtadaha xadiiska ama sida uu sheegayo ayay markaa ku tageen waa xadiis muxkama in lagu camal falana markaysaga ay mashruuc tahay oo markaa xukunkiisu uu baaqi yahay wax naski la yidhaahdaana marka aanu gelin waxaa markaa loo dilayaana waa si mafsadadiisa iyo sharkiisa iyo beladiisa loo daafaco ayay markaa tahay oo ifsaad buu samaynayaa ifsaadkaa uu samaynayo daraaddeed ayaa markaysa markaa waxaa loo dilaya waana ta la amray aayaadka qur-aanka in ruuxa xiraabada sameeya ama shuftanimada iyo cawtu dariiqnimada sameeya in waxa weeye cuquubo in lagu sameeyo ama in la deldelo ama in markaa la dilo ama in yacni markaa talantaali gacmaha iyo addimada loo jaro inama jazaءu اladina yuxaaribuuna allaha warasulah wayascuna fi اlardi fasada an yuqatluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydihim arjuluhm min khilaafin aw yunfaw min alard yacni xadd lxiraaba ayaa la yidhahdaa xadka noocaas ah waa xadka shuftanimada markaysaga ku saabsan marka shuftadii nooc khuruujana waa samayso bixitaan waa samaysay haddana waxa weeye amnigii iyo nabadgelyadii bay khalkhalinayaan oo waxa weeye dhiiggii iyo markaa waxa weeye dhiig iyo dhacba waa ku dhacayaan yacni muslimiin dhiiggoodu dhowran yahay laynayaan dhaci bay markaa samaynay xoolihii bay dhacayaan markaa nafihii iyo xoolihii toonna uma badbaadayaan dadkii marka ka noocaasa xukunkiisa waxaa markaa aayadda laynoogu sheegay in lagu abaalmarinaayo oo lagu jazaynaayo cuquubo marka markaysagaa in markaa la laayo ama in markaa la deldelo oo la dhiso ama in talantaali gacantiisa iyo markaa addimadiisa loo jaro yacni gacan midig iyo lug bidix oo kale la jaro talantaali isweydaar loo jaro ama in arlada laga masaafuriyo oo waxa weeye dhul kale loo masaafuriyo dhul kale loo masaafuriyo ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhahdeen masaafurintaas eh, aw yunfaw min alardi waxaa soo gelaysaa xidhitaanka la xidho oo haddii jeelka lagu rido nooc nafiya weeyaan bay yidhaahdeen ahlu cilmiga qaarkood baa markaa ku fasiray in xabsiga ama xidhitaanka marka markaysagaa loo jeedo saas yadaa ku fasiray ciqaabta caynkaas ee aayaddu ay sheegtayna culamada qaarkood waxay yidhaahdeen cuquubadu yacni dembiga markuu nooc la yimaadaba nooc ciqaabta ka mida markaa lagu samaynaya oo hadduu waxa weeye wax dilo an yuqatalu waa in la dilaa hadduu wax dilo oo markaa shuftanimada uu wax ku dilo waa in waxa weeye la dilaa bay yidhaahdeen hadduu waxa weeye markaa dhac sameeyo aanu waxba se dilin oo naf goynin xaalka caynkaasna waxa weeye waa in talantaali loo jaraa gacanta iyo midig iyo lugta bidix oo kale waa in la jaraa haddii waxa weeye waddada uu cabsi geliyo aanu xoolana dhicin nafna goynin markaana waa in la masaafuriyaa haddii waxa weeye markaa dil iyo uu isku daro iyo waxa weeye dhacna iyadana waa in las waa in markaa salbi lagu sameeya la deldela ama la dhisa marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen way kala leeyihiin cuquubadan waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey imaamu shaaficina uu doortay weeyaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahaan cuquubadani mukhayar baa imaamku u yahayoo waa u door leeyahay oo ma kala lahaa ee eh, laakiin ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa kolba sida munaasibka ula noqota ee ugu muuqata inay munaasib tahay ayuu markaa ciqaabta uu ku fulinayaana ay noqonaysa ee eh, ma aha ilaaba ilaa inuu waxa weeye midba mid iska leedahay uun ma aha ijtihaad baa uga furanoo siduu is yidhaahdo aslax weeye buu yeelayaa yacni waxa weeye siyaaqana haddii la eego sidaasaa markaysaga markaa siyaaqa ay u eg tahay oo aw aw baa ku jirta aayadda awduna waxay sheegaysaa in la kala dooransiinayo markaysaga yacni ay tahay yacni cuquubo mukhayar imaamku ku yahay yacni sidaasay daahir ku tahay daliil ka sarfiya haddii aan lahayn yacni daliil ka sarfiya haddii aan lahayn ifsaadka ruuxa samaynayana in la dilo dee adilo kale oo laga qaato lafteeduna waa jiraan yacni adilo kale oo markaysaga yani in laga laga qaadan karaana waa jirtaayo culamadu markaysaga waa sheegaan min ajli dalika katabna cala bani israa'iila anahu man qatla nafsa bigayri nafsi aw fasaadin fi lardi fakaanama qatla annasa jamiica waman axyaaha fakaanama axya annasa jamiica marka dilka ruux la dilo iyo ifsaadka saasaa la ysugu ladhaa aayaddan xiraabadana waa laysku ysku ladhay taana waa la ysku ladhay taana waa la ysku ladhay marka almuhim ciqaabta markaysaa markaa xadiidkani uu sheegayo cuquubat lbaagi calaa waliyi اlamri waxaa markaa jira nooc marka isaga yani culammadu ay ka warramaan oo la yidhaahdo iyagu bukaad la yidhaahdo qolo bukaad la yidhaahdo ayaa jirta ay ahlu cilmigu yani baab gaara markaysaga u dhigaan qoladaasi waxa weeye waa qolo ta'wiil leh oo ta'wiilka noocaasa markaysaga ay leedahay ta'wiilka ay wax awilanayso yacni markaa ugu baxday shuruudana culammadu waa u dhigaan shuruudana waa u dhigaan markaysaga culammadu kuwa caynkaasoo kale ah iyaga markaysaga waxa yani culammadu waxay yidhaahdeen haddii markaa waa nooc yani marka ka mida kuwa khuruujka samaynaye iyaga markaysaga waxaa lama dilaayo oo bugaaddu waxay leeyihiin axkaam gaaray leeyihiin hadda laakiin sheikhu markaa ereyga baaqi ou isticmaalay wuxuu u jeedaa macno caam ah oo bimacna alkhaarij buu uga jeedaa laakiin baaqigii isqilaaxiga ahaa hadda ugama jeedo hadda ugama jeedo marka kuwaas bukaadda la yidhaahdo iyagu marka waxa weeye shuruudaha gaarka ay fuqahadu u sheegaan waxa weeye axkaam gaaray leeyihiin yacni xaakimkii muslimkaha waa la dagaalamayaa marka uu la dagaalamana yacni kooda dhaawacma ma dhaawac tiraayo oo markaa nafta kama jarayo kooda uu qabto dili maayo xoolahooda ma khaniimaysanayo yacni marka axkaamta gaarkee noocaasay leeyihiin marka waxa weeye waa nooc iyagu markaa gaar ah oo khaas ah weeye marka waxa weeye kuwii khaarijiintii baxay ma wada aha waa qayb ka mida shuruudo gaaraynay leeyihiin marka kuwaas iyagu waa gaar xukunkoodu laakiin kuwa khuruujka markaa samaynaya ee iyagu aan sidaas xaalkoodu aynay ahayn ayuu sheikhu markaa mas'aladan hadda kaga warramayaa xadiiskuna ku saabsan yahay annahyu can sabbi umaraa'i lmuslimiin baabka sagaal iyo tobnaad wuxuu ku saabsan yahay reebista la reebaayo madaxda muslimiinta in la caayo la reebaayo oo loo diidayo dadku inay caayaan madaxda xadiidka labaatanaad can ziyaad ibni kusaybin alcadawi ziyaad ibnu kusayb waxaa markaa imaam axmed wakayruhu ka soo wariyeen qaala inuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca abi bakrata saxaabiga abi bakra la yidhaahdo waa nufayc ibnu lxaaris baa la odhan jiraye ayaan weheliyey buu yidhi oo aan la joogay radia allahu tacaala canhu ilahay raalliha ka noqdee taxta mimbar ibni caamirin waxaanaanu ku sugnayn mimbarka ibni caamir ninka la yidhaahdee madaxda ahaa ama barasaabka ahaa mimbarkiisa hoostiisaanu ku sugnayn wa huwa yakhtubu isagoo ibnu caamirku khudbadaynaya yani markaa ibnu caamirku isagoo khudbadaynaya ayaa mimbarkiisa aanu hoos fadhinay wa calayhi siyaabun riqaaqun wa calayhi waxaa markaa isagana uu gashanaayoo ku sugnaa dhar markaisagaa jirjilicsan fa qaala abu bilaalin markaasaa ninka abu bilaal la yidhaahde khawaarijta ah yacni la yidhaahde abu bilaal la yidhaahdo mirdaas ibnu udaya la odhan jiray waa khaariji buu ahaa unduruu ilaa amiirina wuxuu yidhi eega amiirkeenna bal hadda ka madaxda inoo ah ina eega buu yidhi ka madaxda inoo ah eega buu yidhi yalbasu thiyaaba alfusaaq wuxuu xidhanayaa ama wuxuu xidhan yahay dharka fusaaqda ama faasiqiintuu xidhan yahay fa qaala abu bakrata abu wuxuu ku yidhi saxaabigu uskut aamus samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay buu ihi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam isagoo odhanaayo ama xaaluu odhanaayo man ahaana sulطaana allahi ku kastoo ihaaneeya ama markaysagaa quudhsada ama dulleeya sulطaana allahi ku ilaahay madaxda ka dhigay fil ardi arlada markaysaga markaa uu madaxda uga dhigay ka markaysaga ihaaneeya ama fil ardi arlada gudaheeda ku ihaaneeya ahaanahu allahu ilaahay waa ihaaneeya waa dulleeya rawaahu axmedu xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey وقال qaala tirmidi wuxuu yidhi hada xadiisun xasanu gariib waa xadiis xasanah oo gariib oo bimacnaa fardi ah wa xasanahu alalbaaniyu albaanina wuxuu yidhi xadiiskani waa xasan ayuu markaa yidhi marka xadiiskan wuxuu shiikhuu u keenay madaxda in la caayo diidmada la diiday taas yadaabuu u keenay oo in caayo inaynay ahayn ninka markaa khaarijigaa baana markaisagaa yacni aflagaadeeyey oo yidhi dharkii faasiqiintu xidhan yahay waxaanu ka rabay dhar ad adag inuu xidho ayuu marka markaisagaa ka rabay inkaarka uu ku inkirayo dharkaa jilicsan inuu xidhana yacni amiirku inuu xidhana daliil uu ku inkiro ma leh oo wax daliil oo diidaya ama xaaraantinimaynaya in dharka jilicsan markaa raggu ay xidhaan dee ma jiro قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق baa ilaahay yidhi marka waxyaalaha yacni uu ilaahay xalaaleeyey in la yidhaahdo waa markaysagaa midaan bannaanayn yacni mid bannaan ma aha mid bannaan ma aha shay ilaahay xalaaleeyey in la xaaraantinimeeye ma aha walaa taquluu lima tasifu alsinatkum alkadiba hada xalaalu wa hada xaraamu litaftaruu cala allahi alkadib marka waxa weeye shayga uu ruux ma banaano waa xaaraan waa inuu iska hubsadaa marka waxa weeye eh, hadalka caynkaasa uu yidhi yacni oo uu dharkaas marka hore diidaayo yacni mid waxa weeye saxan sidaas iyadaabayna markaa u ahayn mar labaadkana aflagaadada uu amiirka aflagaadaynayaana waxa weeye waa midaan markaisaga iyaduna markaa aan bannaanayn saas aawadeed ayuu markaa oo weliba marka waxa weeye isagii de kuma xariirayo ee dadkiibuu markaysaa markaa u sheegayaay oo kuleeyahay caynkaa iyo caynkaa weeye marka wuxuu uga jeedaa kicin iyo diris uu dadka ku diraayo ayuu uga jeedaa in madaxda markaysagaa dadka lagu dirana ma aha hadday xataa markaysagaa khalad ama dembi ama fisqi ay sameeyaan oo ay khaldamaan in dadka markaysagaa xumaantooda inta loo tilmaamo dadka lagu kiciyo dadka lagu kiciyo lagu tirtirsiiyo waa midaan bannaanayn weeye waayo markaysaga waxa ay geyaysiinayso sababayso kicintaasi ayay xukunkeeda markaysagaa leedahay yacni markaa alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat ama axkaamu lmaqaasid wasiilooyinka iyo sababuhu waxay leeyihiin xukunka ghaayadu ay leedahay waxa uu ku geyaysiinaya ee ku gaadhsiinayaa yacni markaa xukunka ay leedahay oo kale ayaa wasiilada ama sababtuna ay yeelanaysaa wasiiladuna xukunkaasay yeelanaysaa marka waxaway in lagu baxa mar haddaynay bannaanayn in dadkii wixii keensanayey in la ay ku baxaan wixii keensanayay in dadka markaysagaa lagula hadlo oo dadkii lagu kiciyo oo laga yeelo dadkii qaar ku kacaaya taasina waxay noqonaysaa iyaduna mid aan bannaanayn bay isagaa noqonaysa mid aan bannaanayn ayay noqonaysaa waxaa furan in loo nasteexeeyo usluub markaysa markaa ku habboon loogu nasteexeeyo wixii khalad ay la yimaadeen oo ma aha markay xumaan ama khalad la yimaadaan in afka laga haysanayo waxa marka isagaa ka mid ah wanaagga loo samafalaayo in loo nasteexeeyo lala taliyo wanaagga loo sheego ayaa marka isagaa ka mida yacni saas yada ayaa ka mida laakiin waxa weeye usluubkay ku habboontaa markaana loogu naseexaynaya marka taana xadiidka ku saabsan in allahu tacaala waa u tegi doonaa marka abu bakra waxa uu tilmaamay yacni xadiidkaas nebigu daliishado wuxuu yihi man ahaana sulطaan allahi fi lardi ahaanahu allah ka marka waxa weeye dulleeya sulطaanka ilaahay waa waxa weyaan waa min baabi idaafati almakhluuq ila alkhaaliq yacni ku ilaahay sulطaanka ka yeelaa looga jeedaa madaxda ka yeelay waayo ka xukunka haysta ilaahay baa dee xukunka gacantiisa u geliyey umuurta dhammaanteed qadar ilahay bay ku dhacaysa marka ku ilaahay madaxda ka yeelay ka dulleeya ama markaa ihaaneeya ilaahay baa ihaaneeya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camal ku ahaa ayaa abaalmarintuna marka isagaa noqonaysa marka wuxuu tilmaamayaa abubakar xadiiska wuxuu ka daliishanayaa cayda la caayo madaxda in nooc ihaaniya ku jirto nooc ihaane ah oo markaa xaqirida oo meel kaga dhaca oo hoos u dhiga inay markaa ku jirto ciddii sidaas yeeshana in waxa weye iyagana ilaahay ihaanayn doono oo waciidka ay ku dhacayaan ayuu xadiiskani marka isagaa u sheegaya ayuu xadiidkani u sheegaya xadiis kale waxaa ku soo arooray in waxa weeye abidhar saxaabiga la yidhaahdo ayaa berigii uu markaa eh, mucaawiye xoogaa ay mas'aladii isku khilaafeen mas'alay isku khilaafeen abudhar iyo mucaawiye mas'aladii markay isku khilaafeen ayaa masaladii xoogaa buuqa ayay markaa sababtay cusmaan ibnu cafaan oo markaa khaliifadii guud ah ama madaxdii guud ee muslimiinta iyo imaamkii guud isagoo ah ayaa yidhi isaga abidar ha yimaado isagoo shaam joogu dabeedna isagaa yimi oo madiinuu ugu yimi caasimadda markaa madiine ahayd yacni waktigii cusmaan iyo waktigii eh, yacni markaa labadii khaliifee ka horreeyeyba markaasuu dabeedna cusmaan ugu yimi madiina madiine markuu ugu yimi ayaa dabeedna dadki kusoo shiray abidar oo mid waliba doono inuu waraysto maxaa dhacay oo macaynkan oo markaasaa dabeedna wuxuu u ashkatooda u cawday cusmaan markaasaa wuxuu yihi dadkii waxaad mooddaa siday igu soo shirayaan weligayba inayna hore ii arag ayaad mooddaa markaasaa wuxuu ku yidhi cusmaan haddaad doonayso inaad markaysagaa dee dadka ka yaro fogaato meel aan fogayn magaalada ka fogayn oo ka yaro baxsan iska deg buu yidhi amar kuma odhan tala bixin buu ugu yidhi markuu isagu u cawday markaasuu dabeedna waxa weeye magaaladii madiinuu ka baxay abudharo meel rabada la yidhaahdo ayuu u baxay oo u guuray halkaasuu degay halkii isagoo degan baa qolo reer ciraaqa ayaa meeshii ugu yimi markaasaa waxay yidhaahdeen waa maqallay marka isagaa waxa lagugu sameeyey waa maqallay umuurihii bay buunbuuninayaan waxaa lagugu sameeyey waa maqallay calan taaga bay yidhahdeen calan yacni markaa rag baa kugu soo ururi doona maa sha allah intuu ilaahay doono ayaa ku iman doono ciidan baa ku iman doone calan taago bimacnaa bixitaan samee bay marka isagaa leeyihiin yacni waxa wey amiir markaa madax bannaan iska noqo markaasaa wuxuu ihi mahlan mahlan ya ahla alislaam yacni waxa weeye wuxuu ihi nabiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam inuu yidhi sayakunu bacdii sulطaanun faacizuuh dabaday waxaa jiri doona nin madaxa jiri doona faacizuuhu karaameeya ninkaa madaxdaa sharfoo karaameeya man iltamasa dullahu sakra fi lislaami sakratan walam yuqbal minhu at walam yuqbal minhu xataa yuciidaha kama kaanat yani waxa weeye waxa uu yihi nabiga waxaan ka maqlay sala allahu alayhi wasalam aw kama qaal waxaan ka maqlay buu yidhi yacni dabaday waxaa jiri doona nin madaxa madaxdaa karaameeyo sharfa ruuxa doona madaxda inuu dulleeyo islaamka faran buu ku banneeyey kaalin faran ah ayuu islaamka ku banneeyey wax laga aqbalayaana ma jiro ilaa uu kaalintaa uu banneeyey ou farantaa islaamka ku faruuray ee ku banneeyey ilaa uu awdoo siday ahayd uu ku celiyo wax damboo laga aqbalayaa ma jiro xadiiskana imaam axmed baa soo wariyey yacni marka ibnu abi caasimna fii kitaabi sunna ayuu kusoo wariyey sheekh albanina waa saxiixiyey oo waxa waxau yihi waa xadiis saxiixa marka mawdican waxa weeye ku saabsan nahyi can sabi اlumara isaguna waxa weeye yani markaa nooc ayaa cumuumka xadiidku markaa ula munaasib ya uga munaasib yahay man iltamasa dullahu thaqra fi lislaami thaqra yani cumuumkaas ayaa laga daliishanaya aahaar iyo markaa mawduucan aahaar kusoo aroortayna waa jirtaa lakin waqtiga inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub